alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin <clears throat> wsala allahuma wslama wbaaraka cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira ila ywm اddiin qala almualifu raximah اllah addarsu taasicu wahalaaثuun darsiga sagaal iyo soddonaad maqtalu caliyin radia allahu canhu waa dilkii cali binu abi aalib itafaqaa waxa ay isku waafaqeen halaaatun saddex min alkhawaariji ka mida khawaarijtii calaa qatli caliyin wa mucaawiya wa camr bni alcaasi radia allahu canhum inay dilaan cali binu abi aalib iyo mucaawiyatu bnu abi sufyaan iyo camar binu alcaas waxaanay dilkooda iyo qorshahoodu ahaa calaa an yaqtula inuu soo dilo kullu waaxidin minhum mid waloo saddexdaa nin ka mid ahi waaxidan min ahalaaati saddexdaa saxaabi mid ka mid ah inuu mid waliba ku baxo falam yanjax kuma guulaysanin axadun minhum mid ka mida saddexdaa nin ee qorshahan dhigay ilaa cabduraxmaan bni muljimin cabduraxmaan binu muljim mooyaane oo ninkii isagu ku baxay cali binu abi aalib ee doonay inuu dilo fainahu cabduraxmaan binu muljim dahaba ila alkuufa kuufa ayuu tegey oo halkii cali uu deganaa khifyatan si hoose ayuu u galay magaalada wa daraba waxaanuu ku dhuftay caliyan cali fii jabhatihi salaanta ama wejiga ayaa waxa uu kaga dhuftay bisayfin masmuumin seef la sumeeyey wa huwa iyadoo cali khaarijun uu u soo baxay lisalaati subxi salaaddii subax xaggeeda fa tuwafiya waa la oofsaday cali radia allaahu canhu bacda yowmayni laba maalmood kadib dhaawaca loo geystay wadaalika arrinkaasna waxa uu dhacay sanata alarbaciina min alhijra waa sannadii afartanaad ee hijrada wadalika sanatu arbaciina min alhijra wa cumruhu da'diisu waxay ahayd cali markaa uu shahiidaye la dilay alaaatan wa sitiina sana saddex iyo lixdan sano wa muddatu khilaafatihi muddadii khilaafada iyo talada ummadda uu hayeyna arbacu sanawaatin waxay ahayd afar sano iyo wa tiscatu ashhurin sagaal bilood wa dufina cali waxaa lagu aasay bilkuufa magaalada kuufa oo deganaa laguna dilay darsigani waxa uu ku saabsan yahay maqtalu caliyin radia allahu canhu weli waxaynu ku guda jirnaa khilaafatu caliyin radia allahu canhu cali binu abi aalib waa khaliifadii muslimiinta ee talada la wareegay cuhmaan dabadi waxaanaynu soo marnay fitan fara badan iyo dagaallo badan oo cali uu galay oo muslimiinta dhex maray iyadoo dee uu ahaa isagu ka xaqa ku taagan dagaalladaa faraha badan ee uu galay waxaa markaa ay geyeysiyeen ama sabab u noqdeenba in ay u abuuraan cadow fara badan oo khawaarijtu ugu horreeyaan waxaynu hore u soo marnay nimankii khawaarijta ahaa cali dagaal buu la galay waqcatu annahrawaan oo markii ay diideen jaadada inay u soo laabtaan iyo dariiqa xaqee sawaabka ah waxaa cali markaa go-aanuu ku qaatay inuu la dagaalamo waana dheer kadib markii nimankaa lala dagaalamay ee mucdamkoodii iyo ciddii towbad keeni weydena halkaa ay ku le'deen waxaa halkaa markaa ka abuurmay in qaarkood markaa ay ku hamiyaan in saddexdaa saxaabi ee qiimaha badanba ay khaarijiyaan saddexdan mid walba waxbay ku haystaan mucaawiye iyo cali waxay ku haystaan oo ay ku eedaynayaan altaxkiim ilaa hayri kitaab illah oo waa doodii marka horeba ay ka bilaabeen kacdoonka iyo bixitaanka marka waxay dhahan cali iyo mucaawiya mid waliba wuxuu ku qancay waxaan kitaabkii ilaahay ahayn in xukunka loo doonto oo de waxay diidan yihiin arrintii loo xil saaray abu muusa alashcari iyo camar binu caas oo hadda inay xal ka gaadhaan khilaafka u dhaxeeya mucaawiye iyo cali binu abi aalib camarna waxay ku haystaanay leeyihiin wuxuu raalli ku noqday in isaga loo noqdo oo halkii kitaabka loo noqon lahaa isagiiba uu ku qanacsan yahy inuu go'aan gaadho oo kitaabkiiyo sunnada laga baydho arrintaasi markaas waxay keentay in nimankani ay ku hamiyaan in saddexdaa saxaabi ay dilaan waxaa markaa la isweydiiyey yaa u baxaya dilkooda ila wax sahlan maahe saddex nin baa markaa iyagu go-aan ku gaadhay inay shaqadaa iyo mahamadaa fuliyaan waa cabdiraxmaan binu muljim oo isagu sheegay inuu cali soo dilayo iyo alburak binu cabdillaahi attamiimi oo isna ballan qaaday inuu mucaawiyo soo dilayo iyo camar binu bakar eh, oo isna waxa weeye ballan qaaday inuu camar binu caas soo dilayo saddexdii nin waliba qorshaha iyo shaqadaasuu markaa qaatay inuu fuliyo cabdiraxmaan binu muljim ilaa kuufa ayuu isagu tegey isagoo doonaya cali binu abi aalib in waxa weeye uu khaarajiyo ninka la yidhaahdo alburak binu cabdillah albirkuna waa loo akhriyaae isaguna wuxuu shaam buu tegey si uu usoo dilo ama u khaarajiyo mucaawiya ibnu abi sufyaan ninka la yidhaahdo camar binu bakarna waxa uu tegey masar si uu camar binu caas u soo dilo nin waliba markaa tallaabada iyo go ku dhaqaaqay haddaynu ku horayno mucaawiya binu abi sufyaan ninkaa isagu doonay inuu dilo oo albirku binu cabdilah ama alburak binu cabdilaah ah atamiimi shaam buu tegey midda kale waxay ugu talagaleen isku hal xilli xilligaa salaada subax ee jawiguna dee kala jaban yahay ee aan laga yaabo dee hadduu xataa waxyeella ay geystaan ama markay dhib geystaan ay baxsan karaan ayaa waxa weeye ay ku beegeen ninkaasi mucaawiye markuu is yidhi dil waxaa la sheegaa xagga dambuu kaga tego wuxuu seeftii ku dhufo bariduu kaga dhuftay marka wax dhaawacoo buuran umuu geysan waana waxa weeye la dilay oo mucaawiya wuxuu amray in la dilo ninkaa ninka loo yaqaano camar binu bakar masar buu tegey si uu u soo dilo ama u khaarajiyo camar bin ulcaas maalintaa haddaba uu qorshuhu ahaa inuu dilo ama uu khaarajiyo amarka ilaahay camar bin caas salaaddii subax umuu soo bixinba xagga masaajidka nin kale oo ay isu ekaayeen amba uu u maleeyey ayuu markaa dilay oo qudha uu ka jaray oo la odhan jiray khaarija magacaasuu markii dabeetana in la weydiiyey war maxaa dhacayna soo diga ninkan kala dilay wuxuu yidhi aradtu camran wa araada allaahu khaarijata anigu camar baan doonay inaan dilo ilaahayna khaarijahaasu la doonay inuu dhinto anaa dee marmarsiiyo cudurdaar buu raadinaya baldambiyadkiisa marka labadaasi sidaasaanay ugu guulaysanin rabitaankii iyo qorshihii ay wadeen waxaa kuu soo hadhay cabdiraxmaan binu muljim oo ah qaatilu caliyin radi allahu canhu ninkaa cali binu abi aalib dilay isagu kuufo ayuu tegey kuufo markaa dee cali wuu deganaayo oo dowladdii islaamku halkaasaa xarun u ahayd iyo caasimad oo magaaladii madiine cali muxuu uga soo guuray talow ile madiinaha aslan ahayd caasimadii muslimiinta looga talinayay maxay tahay sababta xukuumaddiisi iyo dowladdiisi uu ugu raray kuufa waxay leeyihin culimmadu ay ku sababeeyaan magaalada madiine wuxuu doonaya cali inuu ka fogeeyo khilaafaadka iyo fitanka iyo waxaan faraha badan dhacaya si aanay magaaladii nabiga calayhi salatu wasalaam intaas uga dhicin ayuu ka fogeeyey maadaama xilligaa culays iyo dagaallo badan ay jireen waa tallabaade imkaaniyaad fara badan oo dowladda inay shaqayso u saamaxaya ayaa kuufa yaalay ama ka jiray imkaaniyaadkaasi ha noqdaan kuwo juqraafiya ama ha noqdaan kuwo bia-ada iyo deegaanka iyo si walba ah oo aanay magaalada madiine lahayn waa ta labaadee waxay u ahayd magaalada kuufi meel istraatiijiya cali eh, bin abi aalib maadaamoo shaamna khilaaf badani ka taagnaa oo isagay mucaawiya ay wax dhex mareen xal rasmina aan la gaadhin nimankii khawaarijta ahaana kacdoonka ay sameeyeenna eriyada uu ka socday ayaa cali markaa wuxuu damcay ama uu jeclaystay si arrimaha la socodkooda iyo kawarhayntoodu ay u noqoto mid xooggan inuu usoo dhowaado oo dee kuufa uu caasimad ka dhigta marka cali bnu abi aalib radi allahu canhu ardaa isagoo salaadii subax u soo baxay ayaa markaa ninkani oo diyaar ahaa oo xataa ku galay haddii uu dhaawaco cali inaanuu cali dhaawacaa ka kicin seeftiisiina soo sumeeyey baa markaa cali bin abi aalib radi allahu canhu dhaawac culus u geystay oo intaa wejiga dhaawac ka gaadhsiiyey dhaawacaa daran awgiiba markaa cali bin abi aalib uu u geeriyooday arrintaasna waxay dhacday sannadii afartanaad ee hijrada cali bin abi aalib dadiisu waxay ahayd saddex iyo lixdan jir waa dadii nabigu uu ku dhintay calayhi salaatu wasalaam khilaafada iyo muddada uu hayay talada muslimiintu waxay ahayd afar sano iyo sagaal bilood waxaana markaa cali lagu aasay magaalada kuufa oo halkii waxa weeye ku dhintay ama uu ku shahiiday waxaa markaa qisada iyo dhacdada aynu ka qaadanaynaa nimanka khawaarijta la yidhaahdo ama kuwii hore ha noqdaan ama kuwa hadda jooga ha noqdaan ama kuwa iman doona ha noqdaan madhabkoodu iyo waxay aaminsan yihiin yihiinba meel quru ka soo wada baxaya oo kuwa saxaabada u quudhay inay dilaan iyagoo ka aaminsan inay gaala yihiin dilkana waxaa ka horeeya marka hore inay gaalaysiiyaan oo ciday gaal ka aaminsan yihiin bay waxa weeye dee dilaan marka markaba dilkuma kuma dhaqaaqaane jaranjarada ay maraan waxa weeye altakfiir uma alqatl marka hore qofka muslimka inay gaalaysiiyaan kadibna waxa weeye ay dilaan marka wuxuu uhi ittafaqa waxay isku waafaqeen alaaatun min alkhawaariji saddex nin oo khawaarijtii ka mid ahi calaa qatli caliyin cali bn abi aalib dilkiisa wa mucaawiyata iyo mucaawiya dilkiisa wa camr bni alcaasi iyo camr bni caas dilkiisa calaa an yaqtula arrintana sidanay u qaybsadeenoo calaa an yaqtula inuu dilo kullu waaxidin mid waloo minhum saddexdaa khawaarijta ka mid ahi inuu dilo waaxidan mid min ahalaaati saddexdaa saxaabi ka mid a ah. nin waliba nin inuu ku baxo falam yanjax faldembiyeedkaasi kuma guulaysanin axadun qof minhum nimankaa ka mid ah ilaa cabduraxmaan bnu muljimin ninkaa mooyaane fainahu isagu dahaba ila lkuufata kuufa ayuu tegey khifyatan si dhuumasho ayuu ku tegey wa daraba caliyan cali baanu kaga dhuftay fii jabhatihi wejigiisa ama salaantiisa bisayfin masmuumin seef la sumeeyey wa huwa iyadoo cali khaarijun uu usoo baxay lisalaati subxi salaadii subax fa tuwafiya radia allaahu canhu cali binu abi aalib waa la oofsaday oo dhaawacaasuu u dhintay bacda yowmayni laba maalmood kadib wadalika sanata alarbaciina min alhijra waa sanadii afartanaad ee hijrada wa cumruhu dadiisna waxay ahayd alaau wa situuna sana saddex iyo lixdan sano wa muddatu khilaafatihi muddadii khilaafada uu hayana arbacu sanawaatin bay ahayd wa tiscatu ashhurin afar sano iyo sagaal bilood wa dufina bikuufa kuufaana lagu aasay al calaa ayi shayin shaygeebaa itafaqa ay ku heshiiyeen alkhawaariju alaaatu saddexdii nin ee khawaarijta ahaa man keebaa najaxa ku guulaystay fi muhimmatihi shaqadiisii oo isagu dee qorshihii siduu ahaa u fuliyey kayfa istaaaca sidee baa ninkaasi uu awood ugu yeeshay tanfiida muhimmatihi inuu fuliyo shaqadii iyo qorshihii foosha xumaay oo ballan qaaday mataa tuwafiya caliyun radia allaahu canhu cali bnu abi aalib goormo ayaa la ofsaday kam kaana cumruh da'diisu imisa ayay ahayd yowma wafaatihi maalintii uu dhintay kam muddatu khilaafatihi muddadii khilaafada uu hayey imisa ayay ahayd khulaasatu khilaafati caliyin wa siiratihi waa khilaafadii caliya siiradiisii oo kooban marka carabkun baynu marinaynaa faahfaahinta waynu soo qaadanay huwa caliy bnu abi aalibin waa ali bnu abi aalib weeye cami nabiyi sala allahu calayhi wasalam abu aalib oo rasuulka adeerkiia ah inankiisii weeye wulida waxa uu dhashay fi sanati aaniyati waalaaiina sanadii labiyo soddonaad bacda miilaadi rasuuli sal allahu caleyh wasalam dhalashadii rasuulka kadib macnaha wuxuu ka dhalasho dambeeyey labiyo soddon sano walamaa bucita markii lasoo diray calayhi salaatu wasalaam rasuulka sala allahu caleyh wasalam kaana caliyun cali waxa uu ahaa duuna albuluuqi mid qaangaadh aan gaadhin oo ka yar wayaskunu waxaan u deganaa maca rasuuli sala allahu caleyh wasalam rasuulka la jirkiisuu deganaa fii manzilihi fahtadaa wuxuu ku hanuunay cali bihadyihi hadyigii iyo hanuunkii nabiga calayh isalaatu wasalaam wa shahida waa ka qayb galay cali jamiica alghazawaati dhammaan duulaamadii iyo dagaaladii ilaa ghaswata tabuuka dagaalkii tabuug mooyaane faina rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulku istakhlafahu wuxuu kaga tegey cala almadiinati madiine iyo maamulkeeda si awgeed buu uga hadhay wa bacda maqtali lkhaliifati cumaana khaliifadii muslimiinta oo cumaana nimankii kacdoonka waday ayaa tegey maca bacdi saxaabati iyadoo saxaabada qaarkoodna ay weheliyaan ilaa caliyin cali bin abi aalib bay u tegeen liyubaayicuuhu si ay beeco ula galaan famtanaca cali waa diiday walamaa alaxuu markii ay ku celceliyeen calayhi isaga ajaabahum waa ka aqbalay oo waa yeelay waqcat ljamal balaqa caaishata radia allaahu canha manaa waa dhacdadii la magac baxday waqcatu aljamal horena waynu usoo marray balaqa caaishata radia allaahu canha caaisho waxaa soo gaadhay maqtalu cumaana cumaan dilkiisii wa kaanat waxaanay ahayd caaishi bimakata maka mid ku sugan faxaat innaasa dadkii bay dhiiri gelisay wa saarat bihim waanay kaxaysay ila lbasrati xaggaa iyo basra fa saara ilayha caliyun radia allahu canhu cali baa markaa isna caaisha iyo raggii la socdayba xaggooda u dhaqaaqay fii jeyshin isagoo wata ciidan wa nushiba alqitaalu dagaalkiibaa ka dhex bilaabmay bayna aljeyshayni labadii ciidan waa ciidankii darafka caaisha iyo zubayriyo iyo darafkii kale cali eh, dagaalkaasi wuxuu ku dhammaaday wantaha wuxuu ku soo gebagabaysmay dagaalkaasi binasri caliyin radia allahu canhu cali oo guulaystay wa qatli alxata wazubayri alxa iyo zubayro halkaa ku dhintay uma amara caliyun radia allaahu canhu cali wuxuu amar ku bixiyey biraddiha caaisha in la geeyo loo celiyo ila lmadiinati madiina wadalika arrinkaasna dhacay sanata afar iyo soddonaad ee hijrada waqcatu sifiin dhacdadii labaad ee xilligaa cali khilaafada u hayay dhacday waa waqcatu sifiin oo iyada lafteedu muslimiintii u dhexmartay imtanaca mucaawiyatu mucaawiya waxa uu ka dhaga adaygaama uu diiday can mubaayacati caliyi bni abi aalibin inuu bayco la galo cali bnu abi aalib oo ah khaliifat muslimiin wa aalaba waxaanuu codsaday mucaawiye bidami cumaana cumaan dhiiggiisii walqisaasi iyo in la qisaaso min qatalatihi raggii dilay fajahaza caliyun cali waxa uu diyaariyey jeyshan ciidan limuxaarabatihi si uu mucaawiye ula dagaalamo wa jahaza mucaawiyatu mucaawiyana wuxuu diyaariyey jeyshan ciidan limulaaqaatihi si uu cali uga hortago fajtamaca aljeyshaani labadii ciidan baa waxay ku kulmeen fii sahli sifiina meesha sifiin loo yaqaano dhulkeeda bannaan ee aan buuraha ahayn ayay ku kulmeen uma dabeetana dagaalkii ayaa ka dhex bilaabmay wadalla dagaalkaasi waxa uu socday alaaata ayaamin saddex maalmood fashila waxaa ku guul guuldaraystay fii nihaayatiha gabagabadii dhacdada jeyshu mucaawiyata mucaawiye ciidankiisii fa rafacuu waxay kor u qaadeen oo ay taageen almasaaxifa kutubtii qur'aanka cala arimaaxi iyagoo warmaha suday wanaaduu waxaanay ku baaqeen bitaxkiimi kitaab illah kitaabka ilahay in la islo xukun tago oo kitaabka lagu kala baxo faadcana cafwan faadraka caliyun cali waxa uu ka war helay annahaa khudcatun khiyaamo inay tahay arrintaas oo la doonaya in lagu khiyaameeyo arrintaa faahfaahinteeda horeynu usoo marnay wa waafaqahu waxaana ku waafaqay calaa ra'yihi yacni ra'yigaa dagaalku inuu sii socdo kutubtan kor loo taagayna aanay dhab ahayn bacda ansaarihi raggii la socday qaar ka mid a wa alaba albacdu alaakharuun rag kaleo ciidankii ali ka mid ahna waxay ka codsadeen ijaabata taxkiim inuu aqbalo codsigaa ah kitaabka ale lagu kala baxo fa faadcana cali wuxuu markaa u dhagraariciyo uu dhegaysto uu u hoggaansamay ra'yihim soo jeedintoodii wa awqafa alqitaala dagaalkiina halkaasi ayuu ku joojiyey ataxkiim qadiyadaha kale khilaafadii cali intay jirtay dhacda waxaa ka mid ah ataxkiim yacni arrintii go-aanka khilaafka ee loo xil saaray labada saxaabi ikhtaara waxay doorteen ashaamiyuuna ciidamadii reer shaam oo mucaawiya hogaaminayo camr bna alcaasi camr bnu caas wakhtaara alciraaqiyuuna reer ciraaqna waxay doorteen oo cali hogaaminaya abaa muusa alashcari faijtamaca waxay ku kulmeen camar binu caas iyo abuu muuse bidawmat ljandal meesha loo yaqaano dawmat ljandal fii ramadaana bishii ramadaan dhexdeeda sanata asaabicata waalaaiina min alhijra waa sanadii toddobiyo soddonaad ee hijrada watafaqa waxay isku waafaqeen calaa khalci caliyin wa mucaawiyata go-aanka ay gaadheen wuxuu noqday mucaawiye iyo cali oo ah labada ina khilaaf ka dhexeeyo labadaba xilka in laga qaado fa aclana abu muusa abuu muusa wuxuu markaa iclaamiye u sheegay khalcahumaa labadaba xilka in laga qaadayo go-aankiibuu bayaamiyey walaakinaha se ahaatee camra bna alcaasi khalaca caliyan cali unbuu xilkii ka qaaday wa habbata mucaawiyata mucaawiyana xilkiibuu u daayo u sugay marka waa arrin saynu hore usoo sheegnay qisada noocaasa riwaayaadka sheegaya dhammaantood ma sugna iyo waxaa khiyaamada ka warramay in yani camar bnu caas oo abu muuse khiyaameeyey oo xalkan la gaarhayaba markii dambe uu noqday mid khiyaamo ku dambeeyey laftiisu waa arrin riwaayaadka sheegaya dhammaantood ay daciif yihiin labada saxaabina dacni bay ku noqonaysa waayo midna khiyaamaa lagu sheegaya midna inuu iska ahaa maangaab dhoohana ah baa ka muuqanaysa meesha labada midna sax maaha oo dee labada saxaabi milgahooda iyo meeqaamkooda toona uma cuntanto in ifaadka noocaasa lagu sifeeyo waaya farajaca shaamiyuuna reer shaam way noqdeen ilaa mucaawiyata mucaawiya ayay ku laabteen fabaayacuuhu bilkhilaafa baycadii iyo khilaafadii rasmiga ahayd bay la galeen wa akhada kullun minhuma mid waloo ka mida cali iyo mucaawiyana waxay u diyaargaroo yani ay bilaabeen yastacidu lilqitaal inuu u diyaargaroobo dagaalkii qitaalu lkhawaarij dhacdooyinka waxaa ka mid a xilligii dhacay dagaalkii uu la galay khawaarijta waqcatu nahrawaan alkhawaariju khawaarijtu hum iyagu aladiina waa kuwii alabuu min caliyin cali ka codsaday ijaabata taxkiim inuu aqbalo soo jeedinta in xalka laga raadiyo dee waxa weeye in cid loo saaro arrinta ka dhaxaysa cali iyo mucaawiya uma dabeetana kharajuu min jeyshihi ciidankiisii bay ka baxeen markii dambana iyagoo ku eedaynaya arrimaha waxa weeya inuu kitaabkii alle ka leexday wadahabuu waxay tageenay isku urursadeen ilaa xaruuraaa meesha xaruuro loo yaqaano wa cadaduhum tiradooduna waxay ahayd itnaa cashara alfan labiyo toban kun uma dabeetana sharacuu waxay bilaabeen yaciisuuna inay la dhex socdaan fi tilka aljihaati meelihii ay u guureenoo dee xaaruuraya hareeraheeda fasaadan xumaan iyo amni darro iyo khalkhal fazaxafa caliyun radia allaahu canhu cali binu abi aalib ayaa u dhaqaajiyey oo u gurguurtay calayhim xaggooda ciidankiisii buu dhaqaajiyey wa qaatalahum waxaanuu kula dagaalamay binahrawaani meesha nahrawaan la yidhaahdo fa qutila waa la laayey mucdamuhum badankoodii wa fara alaakharuuna intoodii kalina waa ay baxsadeenoo orod bay miciinsadeen wantahaza mucaawiyatu mucaawiya haddaba wuxuu ka faa'iidaystay fursata inshiqaali caliyin fursaddaa ah cali inuu ku mashquulay fii qitaali lkhawaariji la dagaalanka khawaarijta fawallaa waxa uu markaa u dhiibay calaa misra masr wuxuu madax uga dhigay camra bna alcaas wa kaana calayha markii hore waxaa madax ka ahaa calayha yani calaa misra muxamed bnu abi bakrin min qibali caliy muxamed bnu abi bakaroo cali binu abi aalib uu masar u magacaabay faqaatalahu wuu la dagaalamay wastawlaa calayha waanu qabsaday oo dee masrba waa la wareegay waxaanu u magacaabay waxa wey camr bn caas arrintan markaa socotay cali bn abi aalib ee mucaawiya labada saynu sheegnay mid waliba dee ijtihaad iyo dadaalbu um, wanaag buddee mid waliba doonay waxaana taaga garanaysaa markii heshiiskani yani waxaan leeyahay taxkiimkani dhacay ee weli laakiin aan laga wada gun gaadhin nimankii reer ruum baa weer damcaynay weerar ku soo qaadan dhulkii muslimiinta waa kii mucaawiya u qoray warqaduu ku sheegayo isagoo ugu dhaaranaya weliba ninkaa boqorka reer ruma haysta in isaga iyo in adeerkii oo cali uu jeedo intay heshiiyaan ay isaga dhulkiisa qabsan doon macnaha halkuu ka taagnaa cali mucaawiya in qadiyaddu ay noqoto mid wanaag lagu dhammeeyo marka dagaaladan kale ee sii socday badankooda yani ma sugna in dagaal kale sii dhacay haddana markii iyadoo qadiyadu taxkiim lagu jiro weli oo mucaawiyana fursaddan ka faa'idaystay oo qalaanka qalkale iyo khalal kale uu sii sameeyey waxa weeye ma badna maqtalu caliyin ittafaqa waxay ku heshiiyeen alaaatun min alkhawaariji saddex nin oo khawaarijtii ka mid ahay calaa qatli caliyin cali dilkiisa wa mucaawiyata iyo mucaawiya dilkiisa wa camra bna alcaas iyo camr bn caas dilkiisa walaakiin hase ahaatee lam yanjax kuma guulaysanin axadun minhum mid ka mida saddexdaasi ilaa cabduraxmaan ibnu muljim mooyaane fainahu isagu dahaba ila kufata kufa ayuu tegey wadaraba caliyan cali buu kaga dhuftay fii jabhatihi wejigiisa bisayfin seef masmuumin la sumeeyey wa huwa iyadoo cali khaarijun uu usoo baxay lisalaatisalaadisubax fa twufiya radia allahu canhu cali binu abi aalib waa la oofsaday bacda yowmayni dhaawiciisa laba maalmood kadib wadalika sanata alarbaciina min alhijra waa sanadii afartanaad ee hijrada wa cumruhu dadiisu waxay ahayd wa muddatu khilaafati muddadii khilaafadu hayna waxay ahayd arbacu sanawaatin wa tiscatu ashhuri afar sano iyo sagaal bilood wa dufina waxaana lagu aasay bilkuufati kuufa amaa ibnu muljimin miya maxaa laga yeelay kaa fainahu waa kii dee dilay cali bn abi aalib fainahu qutila waa la dilay bacda an cudiba kadib markii la ciqaabay markii dambena qudha laga jaray adars arbacuun wa huwa alakhiir darsiga afartanaad waana darsiga ugu dambeeya kitaabka khilaafatu alxasani wa tanaasulihi limucaawiya darsigani waxa uu ku saabsan yahay khilaafatu lxasan alxasan caliy bn abi eh, aalib khilaafadiisii wa tanaasulihi iyo tanaasulkii uu u sameeyey ee talada iyo khilaafada uu uga tanaasulay limucaawiyata mucaawiyat bn abi sufyaan bacda wafaati caliyin cali binu abi aalib geeridiisii kadib buuyica waxaa bayco lala galay ibnuhu alxasanu inankiisii alxasan binu cali bilkhilaafati khilaafadiibaa bayco lagula galay iyo inuu isagu taladii muslimiinta qabto wa kaana waxa uu ahaa alxasan binu cali yamiilu mid u iilanaya oo door bidaya ila almusaalamati heshiis in la galo wa xaqni dimaa'i lmuslimiina iyo muslimiinta dhiigooda in la kala badbaadiyo waijtimaaci kalimatihim iyo kelmadooda in la mideeyo oo midnimadooda lagu dadaalo fa wuxuu wada hadal la galay mucaawiyata mucaawiye ayuu xasan hadal kala galay fi tanaasuli si uu uga tanaasulo can ilkhilaafati khilaafadii muslimiinta oo uu ugu wareejiyo mucaawiye calaa shuruudin shuruuda ayuu tanaasulkaa ku saleeyey shuruudahaasoo qabilahaa ay isla ogolaadeen aarafaani labada daraf waa xasan binu cali iyo mucaawiye fa sallama almra arrintiibaa waxa uu ku wareejiyey taladii xasan limucaawiyata mucaawiye ayuu ku wareejiyey wadalika caam alwaaxid wlarbaciina min alhijra waa sanadii koob iyo afartanaad ee hijrada wa sumiya waxaa lagu magacaabay haadalcaamu sanadkan caamljamaacati sanadkii midnimada waayo liijtimaaci kalimati lmuslimiina muslimiinta kelmadoodiiba waxay ku ururtay calaa imaamin waaxidin hogaamiye qura bacda tafriqati kadib markii ay marka hore ahayd mid ismaandhaaf iyo kaleta ku salaysan ama alxasanu radia allaahu canhu xasan binu cali miya oo isagu xilkaa iyo talada ka tanaasulay faqad saafara ila lmadiina madiine ayuu u safray wadalla fiiha madiine ayuu joogay oo uu ku sugnaa ilaa an tuwufiya caam ataasicata walarbaiin sanadii sagaal iyo afartanaad ee hijrada ilaa uu dhintay wa cumruhu iyadoo da-diisna ay tahay tiscatun waarbacuuna sana sagaal iyo afartan sano wa muddatu khilaafatihi muddadii khilaafada uu hayay xasan binu cali intaanu ka tanaasulin ka horna waa sittatu ashhurin lix bilood ayay ahayd cali binu abi aalibin radi allahu canhu markii uu dhintay waxaa la isla qaatay oo muslimiintii ay isla qaateen khilaafada iyo talada in lagu wareejiyo inankiisii alxasan binu cali in lagu wareejiyo baycadiina waaba lala galay dabcan alxasan binu cali sida horeba aynuu soo ishaarnay ama usoo tilmaannay dagaallo badan oo aabbihii oo cali binu abi aalib ahi uu galay ama mucaawiya ha la galo ama qolyihii caaisha ay la socotayba hala gale kumuu raacsanayn mar walbana isagu wuxuu door bidaya heshiis in la galo oo tanaasulla la isu sameeyo oo dhiigga muslimiintana la kala badbaadiyo tafaraaruqa iyo kala tagana waxa weeye si looga soo doogo marka horeba taasaa tilmaan u ahayd markii markaa talada uu qabtay ee beecadii iyo ballantii isaga lala galay oo alxasan binu cali wuxuu bilaabay wada hadal inuu la galo mucaawiyatu bnu abi sufyaan waxaanay leeyihin culimmadu isagoo marka horeba arrintaa door bidayey baa haddana waxaa ku sii kalifay raggii ciidankiisa ka midka ahaayee la socday qaar badanoo ka midaba waxay ka dayn waayeen qalaanqal iyo khilaaf waayo inta badan dadkan dhibta wadaa waxay ka soo jeedeen waa khawaarijtiiya wixii la halmaada ee aan caqli dhaamin oo ciidanka cali ka mid aha marka wuxuu arkay in xataa haddii maanta khilaafadii isagu uu qabtay weli arrinta xalkeeda aanay fari ka qodnay oo aan u dhoweyn ilaa uu ka tanaasulo go-aan buu markaa qaatay ah inuu ka tanaasulo khilaafada dad badani way ku naceeno way ku diidayeen laakiin isagu mar walba maslaxadda caamka abuu ah buu ilaalinaya oo rag badan baa waxay u yeedheen maalintii uu ka tanaasulay inuu yahay mudilu lmuminiin kii muminiinta ay lasta amiira almuminiin bal anta mudila almuminiin muminiintii waa dullaysay mucaawiyaadna hoosgeysay mucaawiya magaalba manaa waa iyagu say ka aaminsanaayeen inuu khaldamay bay u arkayeen alxasan binu cali manuu khaldamine sidii saxda ahayd buu waafaqay manqaba iyo ammaan baanay u tahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam horu usii tilmaamay oo rasuulku xadiidka waa kii ku tilmaamayey ina bnii hada sayidun walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiina waa alxasan binu cali oo yar baa rasuulku wuxuu ley inankaygani waa sayid waa hormood hogaamiye wey waa nin dadku wada eeganayaan wuxuu le ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay in sababtiisa lagu islaaxiyey ku kala badbaadaan laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ah ficlan dee sidii baanay u dhacday wa haadihi calaamatun min wa haadihi min calaamaati nubuwa nebinimadii nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam waayo sidii uu uga warramay ayay u dhacday arrintu oo mucaawiye ah, waxaan leeyahay xasan binu cali mucaawiye ayuu u tanaasulay shuruudo ayuu ugu wareejiyay buuha shuruuduu ku saleeyey arrinta labada qolobaa isla qaateen shuruudo kali may jirin ee culimada qaar ba waxay leeyiin waxaa shuruudaha ka mid ahay in alxasan binu cali uu mucaawiye kula gorgortamay maalinta isagu xilka uu ka dega ama geeri u timaado in talada uu muslimiinta ku soo celiyo cidda ay muslimiintu ay jeclaadaan isla gartaan in xilka loo dhiibo oo bahashu noqonin mid dee la isu dardaarmo dhexaltooye ah shardi noocaasa shardigaana waa ogolaaday mucaawiya walow markii dambe aan filayay in shardigaasi dee aanu aada usii fulinoo waxa weye masaalixdii kale dee markuu mucaawiya eegay laga yaaba inay la noqoto inuu dee inamadiisii mid kamid a xilka uu u dardaarmo waxyaabaha cajiib kale rasuulka calayhi salaatu wasalaamna uu ka sii waramayba waxaa ka mid mida ah inuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam khilaafat nubuwati alaaثuuna sana uma yu'ti llaahu lmulka man yashaa wuxuu rasuulku leeyay alayhi salaatu wasalaam khilaafada nebinimadu soddon sanoay noqonaysa soddonkaa sani markay dhammaadaan waxaa ilaahay mulkiyadda iyo boqortooyada ku wareejinayaa cidda uu doono ayuu siinaya marka aad isu soo tiriso khilaafadii abubakar tii cumar cumaan cali iyo lixdaa biloodee alxasan binu cali oo khilaafada hayay soddonkii sane saasay ku buuxan sidaa awgeed alxasan binu cali waxaa loogu yeedhaa alkhaliifatu alkhamisa alkhaliifatu alkhamis waayo khilaafadii rasuulku yihi khilaafatu nubuwa alaauuna sana lixdaa biloodee xasan hayay bay ku dhammaystirantay lixdii markay dhammaadeenna waa halka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi uma yu'ti allahu lmulka man yashaa mulkiga ciduu doonu ilahay sinay oo boqortooyaa bilaabmaysa boqortooyaduna waxay bilaabantay soddonkii sano markay dhammaadeen oo ku dhammaatay lixdii waxa weeye ah, bilood ee alxasan binu cali si kale haddaynu u dhigno rasuulku wuxuu dhintay calayhi salaatu wasalaam sanadii koob iyo tobnaad ee hijrada kala wareegganna wuxuu dhacay sanadii koob iyo afartanaad ee hijrada koob iyo afartan koob toban ka jar miyaanay soddon ahayn soddon buuraa wey marka iyada lafteedu waa min calaamaati nubuwa rasuulka alayh sala slam uu ka sii warbixi dabadii khilaafadii nebinimadu intay sii soconaysa waa soddonkaa sano oo ku dhammaystirantay ama ku buuxsantay khilaafadii waxa weeye alxasan binu cali oo lix bilood ahayd alxasan binu cali marka wuu ka tanaasulay mucaawiyana ku wareejiyey mucaawiya wuxuu noqday walu melikin fi lislaam waa boqorkii ugu horeeyey ee muslim ah magacaa boqortooye qaata halkaasaanay uga bilaabantay marka uu uga tanaasulay waxa weeye alxasan binu cali ee uu ku wareejiyey arrinta sanadkaa isagaa waxaa loogu magacaabay ama loogu magac daray caamuljamaaca waayo dee arrinta dhacday baa ahayd arrin aad dadku ay ugu mabsuudeen midnimadii muslimiinta iyo ayaa soo noqotayo ijtamacat kalimat lmuslimiina calaa rajulin waaxidin wa huwa mucaawiya midnimadii muslimiintu maxay ku soo ururtay hal qofoo keliya dee taladu ka go'day oo ah mucaawiye oo madax noqday halka markii hore la kala qaybsanaa oo loo kala fadhiyey reer shaam oo masarna dee ay ku jirto iyo ciraaq iyo wixii wax la halmaa oo dee cali bin abi aalib iyaguna daba fadhiyey markaa midnimadaasi aadka u qiimaha badan ayaa dhacday waanu ku ammaana laakiin qaar badan oo xataa shiicadii ahaa ayaa ku inkirsanaa alxasan binu cali inuu tanaasulay waa kuwa u bixiyey inuu yahay mudilu lmuminiin mid muminiinta duleeyey manuu dulayne xaqiiqatan wa ficlan muminiinta midnimadoodii iyo isku duubnidoodii ayuu kor u qaaday oo arrintani waxa weya sababtay intaa kadib markaa xasan alxasan bin cali isagu madiinuu iska tegey halkaasuu iska joogay sanadii markay ahayd sagaal iyo afartankii hijrigana wuu dhintay iyadoo dadiisu ay tahay sagaal iyo afartan jir dadiisu way yarayd oo nin weyn mu ahayn waay walow dee malaha sagaal iyo afartanku weyn soo yiri oo dhalinyarada cuslaatay qof markuu daadaa marayo haha dabcan marka dee ahaan wuu yaraa dabcan aada buu yaraa muddada markaa khilaafadiisu lixdaa bilood ay ahayd wuxuu uhi bacda wafaati caliyin cali binu abi aalib dhimashadiisi kadib buuyica waxaa baycadii lagula galay ibnuhu alxasan inankiisii alxasan binu cali baa lagula galay eh, bilkhilaafati khilaafadii inuu isagu sii wado baycadaa lagula galay wa kaana wuxuu ahaa waa xasane yamiilu mid doorbida ila lmusaalamati heshiisiin iyo heshiisin la galo wa xaqni dimaai muslimiin iyo muslimiinta dhiigooda in kala badbaadiyo waijtimaaci kalimatihim iyo in kelimadooda la mideeyo fafaawada mucaawiyata xasan wuxuu wada hadal la galay mucaawiye fi tanaasuli can ilkhilaafa si uu khilaafada uga tanaasulo calaa shuruudin isagoo kaga tanaasulaya shuruudo shuruudahaasoo qabilaha arafaani labada dhinacba ay isla qaateen fa sallama almra arrintii waxa uu ku wareejiyey xasan limucaawiyata mucaawiye wadalika arrintaasna waxay dhacday caam alwaaxidu walrbacuuna min alhijra waa sanadii koob iyo afartanaad hijrada wa sumiya hada alcaamu caamka ama sanadka waxaa loogu magac daray caamu ljamaca sanadkii midnimada liijtimaaci kalimati muslimiina muslimiinta kelmadoodii oo ku midowday awgeed calaa imaamin waaxidin hogaamiye qure oo mucaawiye ah bacda tafriqati kadib markii kala tag badan iyo tafaraaruq badani uu dhacay wa ama alxasanu radi allahu canhu xasan bin calimiya faqad saafara ila madiinati madiina ayuu u safray wadalla fiiha madiine ayuu ku nagaa ilaa ataasicatu arbacuuna min alhijra wa cumruhu dadiisna waxay ahayd tiscat arbacuuna sana wa mudatu khilaafatihi muddadii khilaafada uu hayayna sittau ashhurin lix bilood ayay ahayd wallahu aclam kitaabkii halkaasuu inoogu dhammaaday khulaasatu nuur ilyaqiin juskiisii saddexaad ee waxaana inooga horeeyey labadii kitaab ee hore ee khulaasada iyaguna ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha inagu anfaco wixii khaladaada ina naga dhacan ilahay subxana wa tacala haynaga dhaafo ilahi tabaaraka wa tacaala wixii khayra aynu asiibnina ajirkiisa hayna siiyo wailahuna naktafi wsala allahuma wslama wbaaraka cla nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbih slama tasliima kaiira